alxamdu lilahi rab alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa khayr alambiyaai mursaliin wcala aalihi wasxaabi alquri lmamiin wcala taabiciina lahum ixsaanin ilaa yowmi iddiin allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilma yanfacuna wazidna cilma walxamdu lilah calaa kulli xaal ama bacd suuradda sideedaad waa suuratu lanhaal waana qur'aanka ku soo degay madiina aayadaheed iyo tobaan labada suuradood isku xiga suuratu lanfaal iyo suuratu tawba culimo badna waxay ku tegeen oo salaf ka mida ah inay suurad yihiin marka laga hadlayo ama la eego arinta ka hadlayaan isku dhow oo jihaadka ah iyo iyadoo aan bisin u udhexaynin iyo marka idhaada todda suuradood dhaadheer asabcu iqaal oo dadanuna ku todo noqonaya suuradu suura la idhaahdaa suuraddii qaniimooyinka ka warramaysa suuratu badan waa la oo waxay horteenna soo dhigsaa muuqaalkii u lahaa dagaalkii nabigu calayhi salaatu wasalaam ee la odhan jiray badr ghaswatu badr ayaa ay si cajiiba uga warramaysa marka muxtaayaadkeeda suuradda aynu iyo waxyaabaha ay koobsanayso sidaa hore aynu u shaaraxay ka warramaysaa taarikhdi ghaswa dagaalka badr laba dhinacba dhinaca hore weeye horta muuqaalkiisiina horeyna keento iyo dhinaca labaad cibrada laga faaidaystay dagaalkaas iyo ummad ummad waxay ku noqotaa inay tahay awoodda waxaa suuradood ka warrami gaar ahaan suuraddan waxaynu arkaynaa iyadoo afar jeer lix jeer ilahay uu ku celinayaa yaa ayuha dadkii muuminiinta ahaayow sidaa yeel sidaa yeel oo oo sidaa yeelina waa ilaah dhowr jeer ilahay wuxuu celinayaa yaa ayuha nabi nabi allah sidaa yeel u yeeshay waxaa aan markaas yaroo kooban maadaama ishaaraad wax badan ka warmaysa suurayaa ku saab dagaalkaa si loo fahmi karo waxay aayaad ka warramayaan inaynu dul marno dagaalkaa iyo muuqaalkiisa inaynu xadkaa ayaa aynu ku daynahay marka hore aswada iyaay waxaa ka mid ahay taariikhda weyn dagaalada dagaaladii rasuulka sala allahu caleyh wasalam waxay ahayd dagaal ilahay uu ku tilmaamay yaamu lfurqaan maalinkii la hadhay iskusoo dhir jire maalintiigu casharada adagugada candhuuftiibuu liqeen cadowgiina wax tusiyey saa darteed baa yowm lfurqaan ilahay uu ku magacaabay alkufru waliiman watawxiid washark labadaa quwadood labadaa iska soo horjeeda gaalada islaam ayaa kala saaro islaamkiina korkaca muuqato sababtiisu waxay ahayd dagaalkan isaga ah wuxuu maqay calayhi salaatu wasalaam ninkii abi safar kula maqan yahay xaggaa iyo shaab oo madiina waqooyiba ka xitaba doonayana inuu madiina kambalkeeda intuu soo maro ma ka yimaado wuxuu ogaaday safarkaasi in xoolo badan uu xambaarsan yahay wuxuu ogaaday oon ka qarsoonayn rasuulka sala allahu calayhi wasalam gaal xoolo hela inuu muslim ku adeegsanayo oo istaraatiijiyadda uu ka leeyahay dakhliga meeshaa ka soo baxa abi sufyaan inay kollayba lagu isticmaalaya xuruubta iyo dagaalada iyo weerarka dadka muslimiintaha buu ogaa ilaa wixii cadowgaaga u kordhaa adigunbu ciqaabkugu yahay dabeedna arrintaasoo jirta daraaddeed iyagoo maalkaa kusoo diyaargaroobaya iyo iyada oo dadka muslimiintii xoolo wixii ay lahaayeen iyo guryaba maka ay ka soo qixiyeen dadka muslimiinta ah ayaa wuxuu doonay inuu gacan saaro maalka halkaa ka soo baxaya ilaa xalaal iyo xalaal iyo xalaal buu yahay intaasoo jeera oo afka loo dhigtooo dadka muslimiintii ay gacanta u dhigaan maalkaa warkii isaga ahaa nebigu asxaabtii buu sheegay dabeedna saddex boqol iyo dhowr iyo saxaabi u ihi namariya aan soo qabanna safarkaa beder ay maka iyo madiine u dhaxaysaa oo xagga madiine xigta hawd galbeed bay ka xigtaa madiina nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabtii buu la socday buu ku dhowaaday abi sufyaan ninka la ydhaahdaa nin dee militariya buu ahaayoo dagaalka wax badan ka yaqaano hogaaminta janankii hogaamin jiray buu ahaa ciidamada quraysheed warkiibuu maqlay dabcan sahankiisana dee wuu iska lahaa wuxuu diray nin la ydhaha damdam ibnu camr alkhifaari ninbuu ka soo diray shaam oo dee ilaa kun kilomitr wax maaragtay la odhan kara u jirta maka ayuu halkaa ka soo diray wuxuui warde arrin kale ma hayne mal hadii dhexda laynoo fadhiisanayo maka tago cola lasoo abaabulaha ina difaaca safarka difaaca soo socodka iyaga iyo colka soo socodkiisa laysku beego ninkiina sidiibuu kusoo howlgalo saddex cishuu soo socdo faraskii soo erayay gabadh laydhaa caatika bintu cabdilmualib oo maka joogta ayaa waxay aragtay ruya aragtay ruyo iyadoo maka la joogo ruyadaasi waxay sheegaysaa nimankii quraysheed in balaaya kusoo degayso oo saddex cisho kadib war ka naxiyaa u iman doono abu aalib baa maqlay oo wuxuu idhi abdwaxaan le cabaas baa maqlay oo wuxuu idhi warkaas uma wanaagsana qurayshoo kama farxinaye inaga qari warkii faafiyo abijahl baabu gaadhayba abijahl baa dul baxay cabaas iyo reer bani haashim iyo nebiga qaaribtiisii buu dulbaxay intii meesha ka joogta wuxuu ihi markii hore raggiinuunbaaba nebinimo sheeganaye ma hadday naagihiina ku darmeen buu ilaan <laughs> xarbudicaayaha had iyo jeer gaaladu aad bay ugu dheereeyaan iyo beenta iyo mu'aamarada waxaa la sheegaya warkaasi saddexdaa cisho kadib ama banaanku iman buuri ama kitaab weyn boodh weyn baa waxaanu ku qori doonaa dadka carab ugu beeraalaysani waa cabbaas qoladiisa labadaa midunbay noqon bu allaaba soo kala furtee ninkii faraska eryayay ee damdamunbaa daf soo yidhi saddexdii cisho kadib isagoo awrkiisiina sankii iyo jaray fuqii maryihiina dhigtay oo isi soo qaawiyo go'alolaya ole wax alla wax idiin ma jiro qurayshay waa astaanay samayn jireen ka qayladoonka ah ayaa calaamadaa samayn jiray sidiibaa dabeedna warkii lagu qaatay oo lagu rumaystay colkiibay soo diyaariyeen kunka ku dhawaa ayay qurayshi soo saareen nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu baxay maalin isniinahoo bisha ramadaan bilowa tahay bilow ay tahay buu baxay madiine ayuu ka baxay isaga oo markii hore madiine uga madax dhigay asxaabigii indhaha ee cabdilaahi ibnu ummi maktuum haddana markuu xoogaa yar socday buu ku celiyey nin saxaabi kale abulubaaba la odhan jiro markaasuu hi adugu maamulka madiinada la tiiri maadaamuu yahay nin indhala qaybta cibaadaadkii hawada laakiin adiguna wixii maamul ah ka tiiri colkii laba calan buu u taagay oo midna sayid cali uu hogaaminayo sido midna asxaabta ansaarta aqaarkood ayaa sida colku markaa dee wuxuunu u socdun safar inuu soo qabtee dagaal uma bixin sidaa laba faras ayuunbaabay wataanba tiradooduna waa saddex boqol aynu sheegnay rasuulku sal allahu calayhi wasalam ma ahayn nin digtaytarahoo dadka dhakadooda ku ciyaaraya ama ku guurayaeh waxa uu ummadda ay ku qancinaya mar walba iyaguna ogaayeen dantooda inuu ka shaqaynayo waxa uu halgamay u socdaana lisaalix diini walumma ummadda iyo diinta inay daraad u tahay marka iyagiibuu la tashada wuxuhi war maxaynu yaabaa dee warbayna soo gaadhaya odhanaya quraysho way soo diyaargaroobaysa oo waa soo socdaanba inana safar baynu ahayn miyaynu iska noqonaayo colkaynu soo kororsanaa mise ceeb bayna raaci kartaa waana layna dulbixi karaa niman baqday baa laynoo arki karaaye waynu u badheedhnaa oo wejigaynu saarnaa cadowga quraysh raggii ka soo jeeda iyabaa hadlay eh, asxaabigii la odhan jiray almiqdaad ibnu camrin baa hadlay markaasaa wuxuui nebi allow dib ha u noqonina ka dhaqaaji nimankanan kale calaf qaadno annaguna diyaar baanu kuunahay ku odhan mayno sidii nabi muuse ay ku yidhaahdeen reer banu israa'iil idhab anta warabbuka faqaatilaa inna haahunaa qaaciduun adigiiyo ilaahaagu la soo dagaalama colka halkan aanu iska sii fadhiyaynaaye sidaa odhan mayno laakiin dhan walba waa kaa ka soco oo haddana nebigu wuxuu ku celiyay ashiiruu calaya ayuha nnaas waar ila taliya dadow talada sii wada qofka bani aadamkana iskeedaba way dhargisaa maxay kula tahay maxay kula tahay qofka haddaad tidhaahdo oo uu idhaahdo waxa iyo waxa iyo waxaasay la soo jeediyo bal ka waran haddaynu fulinno intaa aad sheegtay baad leedahay de waa sax buu leeylen sax maaha ma odhan karo isagiiaa soo jeediyeybe wixii uu soo jeediyey unbaad leedahay tale aad wanaagsan weeye ka waran haddaynu fulinno dee diyaar baanu ahay marka asxaabigii laodhan jiray sacdu bnu mucaad baa tiraabay oo hadlo wuxuu idhi dee nebe allow ku celcelinaya weli ila taliya iyadoo lagula taliye raggii waaweynaaba hadle malaha dee reer ansaareed baad u jeedaayoo ragga budhigu ah ama u tira badan deegaankoodiina laga agdhow yahay haa buuhi isaguna hadal xaqahoo qurux badan oo nabiga ka farxiyey buu sheegoo wuxuuhi horaanu kuula balanay markaanu maka kaa soo kaxaynaynaanu kusoo dhowaynaynaba waxaanu kugula balanay inaanu kaa difaacno wixii aannu ka difaacayno ubadkayaga iyo ooryahayaga dee maanaan tanaasulin halkii baannu taagannahay Eh, haddii aad masaafada ugu fog tidhaahdo socda iyo hadii aad tidhaahdo meesha ugu fog ka soo dagaalama yeman halka ugu dambaysa diyaar baaruma nabigu wuu ka farxay calayhi salaatu wasalaam arrintaa waa ku farxay eh, sidii baana dabeetana uu isugu diyaariyey hore inuu ugu dhaqaaqooo colku halkan kasii ruqaansado cadowga loo badheedho bedel xaggeedii halka arrintu marka ay marayso ayaa mar walba sahan kuu diraya markii horena sahan buu diray iminkana isaga iyo abubakar ayaa intay laba gaadiida kaxaysteen ayaa waxay idhaahdeen balaan soo dhowraasno oon soo ogaano cadowga eriyada uu joogo halka laga yaabo dee dadka taliyayaasha ciidamada ka ahi inay had iyo jeer eriyada ugu aaminsan daydaydaan isagu isagaa sahanka gelaya rasuulku sal allahu caleyh wasalam wasiirkiisii koobaadna wuu kaxaysanaya abubakara haddii ay sii socdeenoo ay ku dhowaadeen nimankii halkii ay deganaayeen ehm, waxa ay la kulmeen nin odaya ayay la kulmeenoo meelaha ceelashaa biyaha jooga ee colaalka udhexeeya waxay su'aaleen aaleen abubakar iyo nebigu oo sahan ah war meeshan ka waran colaalkii la sheegaya ee isku soo socdeen maxamed iyo saaxiibadii iyo ehm, abu sufyaan iyo kuwii la socday wuxuu hi waayahay horta dee qolama ahaydeen reer miigu qolama ahaydeen waa iska yaqaanaan <laughs> oo yaa niman kuwa ma ahaydeen buu niman ma ahaydeen macnaheed waxa weeyaan de intaan sirta la kala xadin ama warka la kala qaadan ayaa horta la yska hubsanayaa cinwaankiisa qofka luqadii lagula hadli lahaa si loo ogaado wuxuu nabigu markaa ku yidhi calayhi salaatu wasalaam isagoo farsamo isticmaalaya tadbiir xarbiya waxaanu ku waramaynaa markaad noo waranto markaad noo waranto ayaanu anaguna warkayaga kuu sheegaynaa taama ballan baad ku qaadaysaa buuo ballan ku qaadayaa buu waayo haddaba haddii aan kaaga warrama buuhi markaan warka qaatee waxa la ii sheegay maxamed iyo saaxiibadii inay madiine ka soo baxeen maalin heblaayo hadday maalin heblaayo soo baxeen oon dhulkiiyo socodka aqaano maalin heblaayo halkaasay ku soo beegan yihin waa halkuu imminka colka nebigu degay waa nin dalyaqaana abu sufyaan iyo saaxiibadii waxaa la ii sheegay inay maalin hiblaayo ka soo baxeen maka dabcan intaasoo maalmood bay soo soconayaanoo maanta waxay haddaa degan halkaa ah. waa halkuu iminka degan yaha abu sufyaan ilan juqraafigiibuu aad ninkani u garanaya iyo socdaalkii ragga iyo geelii nebiguna naqshadii ka xad sirtiina ka qaadayo intaasumbuu doonaya waayahay dee haddaba ii sheega buuhi qoladaa tihiin kuu sheegnaya naxnu min maayin buui annagu biyood baanu <laughs> min ma isagoo nabigu aan been sheegayninee aayaddii daliishanaya wajacalnaa min almaai kulla shayin xayin ilahay wuxuuhi noolo walba biyaan ka abuura marka iyaguna waa naflayda biyaha laga abuuray runbuu sheegay laakiin waa sarbeeb iyo maldahaad ayuu u dhiibay odaygii isaga ahaa isagoo minmaa minmaabaa haya reer biyood ma biyihii ciraaqba ma ceelkii kale halkaasay kasoo jeedaan maceelkaasi intuu wixii tarjamaadaa ku jiray ayay hore ka goosteen ay dhaqaajiyeenoo dee ballantii ka dhammaynay wey anagu farsamo kalu haddana nebigu sameeyo markii uu soo noqday ayuu haddana cali iyo iyo wuxuu diray zubayr iyo sacd bnu abi waqaas wuxuu bal dhinacaa kale docdaa kale mara oo sahanka suga ilaa jeer colka guushiisa wax badan baa ku xidhan in la sahamiyo oo warka cadowga isagoo sugan la helo si aan dhibaato iyo khalad u dhicin oo cadowga dhibkii ugu badnaa loo gaadhsiin karo aad baa milatari ahaan loogu dadaalaa qaybta sahanka iyo sirdoonka saddexdii asxaabi way tegeenoo markay ku dhowaadeen colkii quraysheedoo buurahan yar dabadooda jooga ayaa waxay qabteen kuwii eh, biyaha kuwii dhaankooda ahaa ayay qabteen laba nin oo shaqaalaah labadii nin bay yidhaahdeen ka warrama xagee ka timaadeenoo dee waxaanu ka nimid bay yidhaahdeen colkan quraysh soo dirta way dhangadeeyeen waar kama socotaane xagee ka socotaan miyaydaan abi sufyaan ka socon markay nafta isugu keenaanay xanuujiyaan bay dhahaan waay abu sufyaan baanu ka soconnaa <laughs> iyaguna waxay xiisaynayaan in abi sufyaanka laftiisa la helo oo colkan soo kolayaysanuun laga baydho qur-aankuna waa muuqaalku inoo sawirayo waid yacidukum allahu ixda daa'ifatayni annaha lakum watawaduuna ana hayra daati shawkati takuunu lakum labada qoloina miduun helaysaan buu ilaahay idiin yabo ahay idinku laakiin waxaad jeclaydeen ta aan hubaysnayn ee safarka ah ee maaragtay adduunka sidata ayaad jeclaydeen nimankii way soo kaxeeyeenoo nabiga agtiisa keeneen iyagoo kolba gugujinaya oo dee waxyeelaynaya ka hadlinaya nabigu wuu tukanaya calayhi salaatu wasalaam halkaa oo marnaba kama in geedka laydhaa ama shayga salaada la ydhaahdo lamay fududayn rasuulka haddii wax kasta ay isweerarayaan iyo xabad kasta dhacayso arrintii hadalkoodii buu isu maqlay kay weydiinayeen iyo kay ku jawaabayeen markuu salaadii ka soo baxay wuxuu idhi war nimankan markay runta idiin sheegaanna waa garaacaysa markay beenta idiin sheegaanna waa daynaysa ka waran siiya nimanka dabeedna sidiiba waxay dhahan saasaanu ka soconnaa col baanu ka soconnaa safarkama soconno ma sidaasa ahaa tiradooda nooga warrama tiradooda ma garanayna bay dhahan dee waxaan nahay shaqaalo hoose ahoo sirtaa ciidanka ma hayno asraartaa ma hayno waayo geela imisay qashaan buuri marka maalintii waxay qashaan buuri iyo inta ka dhaxaysa toban adugu ama sagaal ama toban waay haddaa colku waa inta ka dhaxaysa sagaal boqol ilaa kun halkaa wuxuu ka qiyaasaya rasuulku oo iska caadi ahayd carabta agtooda boqol nin inay cunaan hal neefka geel ah ee mudakarka ah boqol nin baa loo gowrici jiray oo uu ku fillaan jiray taasuu isu geeyey labadaasuu isla akhriyay nebigu calayhi salaatu wasalaam macluumaadkiisa iyo xikmadda waaqica uu lahaa daraaddeed waaya rasuulku sal allahu calayhi wasalam wuu sii weydiiye wuxuuhi yaa la socda bal noo tiriya la socdaa waxay akhriyeen kuwii maka ka soo qaxiyey muslimiinta ee nabiga iyo saaxiibadii ka soo eriyey ee abijahaal uu hormuudka ka ahaa waxalla wixii sharwadeenka ahaa dulligii oo dhanbay bay akhriyeen hebel baa ku jiro hebel baa ku jiro hebel baa ku jiro markaa rasuulku asxaabtiibuu bushaareeye wuxuuhi haadihi maka qad alqat ilaykum aflaada kabadiha war maka oo guuraysa oo beerkeedii idii soo dallacday baa jira hadyad bay maki soo dallacday buu dhiri dhiirigelinayaa maka haddii intan laga qabto arrin sharkeeda waa laga nasanaya la socda waaya intaa markaynu sii dhaafno wuxuu nabigu diray haddana calayhi salaatu wasalaam laba asxaabi oo kale iyagana mar kalo haddana si warku u sii sugmo ayuu idhi dhinacan ka mara xagga kaleoo ceelka biyaha ee beder taga ceelkiibay tageen labadii asxaabi waa sahankii saddexaad weeye way soo dhaamiyeen habla sheekaysanayay maqleen hablahaasi waxay midbaa waxay leedahay safarkii abi sufyaan baa soo dhowey markuu yimaado ee gaadiidkaa fara badan iyo dadkaa aan u shaqeeyo ayaa lacagtii aad igu lahayd aan ku siin doonaa baasha daynta weligeed baa dabada laysayste <laughs> markaasaan dayntii aad igu lahayd ku siin doonaaye bal iga yara sug safarkaasaynu sugaynaa caaw maal heblaayuu soo beegan yahay soo kala fireeyeen markiiba nebigay warkii u sheegeen dabeedna macluumaad soo kordhay buu isla noqday abi sufyaan nin aad ugu xariifa buu ahaa farsamada iyo colaalka arrinkooda iyo khibradda dagaalka colkii intaanu beder soo gaadhin buu isagu soo qadimay iyo unug uu wato ayaa soo qadima wuxu bal anaa sahaminaye isii suga intaynaan ku duldhicin meesha meeshiibuu ceelkii laftiisa asxaabtu ay ka dhaansadeen ee sahanka nebigu ka dhaamiyey buu yimid nin odayahoo meesha joogay oo iibinayay biyaha ayuu la hadlay bal ka wax waramahayso xamahaygu haddii laga tegi waayana dee waxaan ayaa buui labadaa nin oo meeshan ka dhaansaday xaggay ka yimaadeen de miyaan garanayaabuu labada ninayn ka ogaana saa iyo saasoo gaadiid nooceebay wateena mala astaamihii o dhan buu waraystay halkee awrtoodu halkaasoo intuu meeshii tegay buu saaladii soo qaaday saaladii geela digadiisi ayuu soo qaado wuu burburiyey lafii timirtuu ka helay markaa wuxuu ihi timirta loo dhiga ee laf timireedda soo cuntay waa madiina dartiibuu ka noqday colkiibuu u tegay markaasuu war meeshii jidkii waa la fadhiyaae ina wareejiya xaggaa iyo bada ayuu u qalloociyey safarkii siduu taas ugu soo socday galbeed buu u leexay saaxilka iyo badda ayuu u wareegay sidaasuu isagu ku tegay markuu macluumaadkii u sugmay inuu nebiga weydaartayna war diray oo colkiibuu diray quraysh wuxuuhi warnimayo waannu iska nabadgalle idinkana waxaan idiin sheegi lahaa inaad iska noqotaa oo maaragtay halkaa aydaan soo dhaafin <clears throat> ninkii la odhan jiray eh, abijahal waata aayaadkaynu ugu tegi doonaa maqaaladiisoo ilaahay warinayuu noo soo gudbinayo ayaa wuxuu lagama yaabo weligaaba iska nabadgal adugu abi sufyaano ninkii muxamed la odhan jiray mar haddaanu usoo diyaargarownay maanta ilaa ilaahayna kala xukumoonu kaa dhan u kala dhacno in badan baanu isla rafanaye oo meeshaa intoonu tagno khamriga aanu ku cabno oo geela aanu ku qalanno oo habluhu noo heesaan ilaa waxaase had iyo jeer way isku lifaaqan yimin khamri la iyo kaman la tumaya iyo gabadh silan intaasaa isku lifaaqan intaasi jeeroonu isku goosanno oo carabi ay ogaato niman geesiyaala inaanu nahay oo nalaga haybadaysto soo laaban mayno dhaqaaladaasu ka dhawaajiya kibirku ku jiro qolyo kale oo markaa ka mid reer qureysheed baa wuxuu war inaga dah war maanta safarkaynu nabadgelinu baynu ujeednaadeene inaga dah maybe lagama yaabo waaba goosan baaba iska noqdayba iyagii ka oo ah, iska tegay iyagu markaynu halkaa kaga nimaadno qoladaa rasuulka sala allahu calayhi goob buu degay marka wuu isu diyaarinaya inuu weerarka ka qaado in asxaabi oo la odhan jiray xabaab ibnulmundir baa la hadlay wuxuu ihi halkanaad degtay maxamedow ma ilaahay baa waxyi kuugu sheegay oo ku yidhi halkan deeg mise xeel dagaalun baad u degtay oo istaraatiijiyad baad biday inay dagaalka ku munaasib tahay in laga qaado weerarka mae way ila noqotay buui haddaba halkani kuma habboona siyaabo badan uu sababeeyey nebiga wuu ku qanciyey wuxuu meeshan ceelkii biyaha ahaa ee asalka ahaa ee badnaa wuu inaga horeeya waxaa suuragala ah inay soo ruqaansadaanay biyaha inaga degaan innaguna aynu biyoweyno difaac iyo gabasho hagaagsan meeshu ma leh intan yare beeyooyinkan yaryar ama ceelashan yaryare biyaha leh aynu iminka dul fadhino inaguma fillee iyaga dabool oo xidh oo ciid ku rog hala aasa buuli kaa weyna aan dul fadhiisanaan difaaca adkaysanno dabeedna dhaawaceennu biyuu helayaa ku maydhanno darbaynu ka qodanaynaa iyaguna haraad baa dhaawacooda dilaya wallaahi waa sax markaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam tala wanaagsan baad keentay colkii hore u kiciyey ila qofku had jeer markuu xaq iyo wanaag doon anigaa idhi kuma fikiro ee yaa yidhi xaqa iyo wanaaguu ka fikiraa qofka u yaray hadduu soo jeediyo dumar hadduu soo jeediyo carruur hadduu soo jeediyo wuu ka qaataa waa sababta ilaahay uhi la tasho asxaabtaada halkii buu degay <clears throat> tadbiir kale oo saalixa ah, ama qorsho kale iyo talo kale oo soo jeedin kale oo asxaabtiisa ka timi sacdu bnu mucaad baa nabiga la hadlay isagoo kullexe jeclaabaya nebigoo jecel naftiisa ma danaynaya laakiin nafta nebigu danaynaya marka wuxuu uhi waxan jeclaan lahay inaan kuu dhisno meel yaroo cariisha oo dee taliskana noqota aanu kugu ogaano oo kolba warka halkaa lagaaga qaato meel oo lagugu soo hagaaga ay noqoto kugu difaacno weliba isagu wuxuu sii raaciyey dee dagaal waa oqoloo waaba laga yaabaa ina isku kaayo rogtee haddiina laga adkaado gaadiidkaanu kugu shakaalaynaa adiga iyo intaa iseshaan asxaabtii kale saaxiibadayo aad kaga noqotid dee haddii aynu guulaysannana dee allaba waa wanaajiyey taladii uu qaatay nebigu calayhi salaatu wasalaam goobtii ay u sameeyeen talis buu ka dhigtay halkiibu dhegay markii la isku soo dhowaadayna rasuulku ducadiisii buu bilaabay calayhi salaatu wasalaam oo iyaduna silaax uu qofka muuminka ahi leeyahay waa hub cajiib oo casri ah oo qofka muuminka ahi uu haysto oo aanu gaalku haysanin ducadu waqti kastoo xaaladdu ay xasaasito ay adag tahay ducadaasaa ilaahay ku cawilaa oo ku gargaaraa qofka muminka ah lidaalik baa wakhtiyada ay ugu sii aqbaliyo ijaabo badan tahay ducadu waa wakhtigaa dagaalku uu bilaabmayo ee in fara badan quluubtu ay dhaqdhaqaaqayse wadnuhu afka imanayo markaa nebigu wuxuu leeyahy allaahuma haadihi quraysh qad aqbalat bikhuyalaa'iha wa fakhriha ilaahay kuwani waa quraysh iyaga oo kibraya oo meesha maraya ilaan gaar markuu dagaal galayo waa kibr waxa uu ku socdaayo ifsaada iyadoo adiga ku beeninaysaoo kaa hor imanaysa allaahuma fa nasraka aladii wacadtanii ilaahay waxaan ku weydiisanayaa gargaarkii iyo gurmadkii aad hore igu ballanqaado ilaahayow aroorta cidhibjar wuu sii wadayoo nabigu calayhi salaatu wasalaam ducadaa wejigaa hore halkaasuu ku joojiyey markii dabeedna meeshii la ysugu yimi iyagiina way soo dhawaadeen waa laysu bidhaan muuqday dabcan waxaa la isticmaalayaa waa hub gaagaaban lama wadanin wakhtigaa manjaniiq madaafiicdii berigaase dhagaxa lagu tuuraya laakiin waa leeb iyo waran iyo seef iyo dee inta leebku u tiiro dheer yahay weye waa masaafo marka nin geesi ahaa iyaga xaggooda ka socdo la odhan jiray cumayr ibnu wahbin aljumaxi ayaa wuxuu ihi bal waxaan soo qiyaasayaa colkooda farasaad u dheeraynay wati faraskiibu xaggaa u eriyay oo jiiro dheer markaasuu colkii nebiga dhinacaas ka soo maray koonahaasuu kaga soo wareegayoo uu soo noqdo wuxuuhi waxaan ku qiyaasi lahaa raggaa saddex iyo xoogaha ma saddex bay wax yar ka dhiban ama saddex bay dhiban mar labaad buu ku celiya wuxuuhi bal waxaan eegayaa in jidgoyn iyo gurmad iyo waxaas ay xagga dambe ku wataan markii dambena ma soo arag almuhim sidii buu saaxiibadii ku dhiirigeliyo talw laakiin ku darso kuma badnaa buui laakiin nimany waxa geeri lugaynaysaa nimankaa iiga muuqatay buui waxa iiga muuqday inay yihiin yaa macshara qulays albalaaya taxmilu lmanaaya nawaadixu yarib taxmilu lmowta annaaqic wallaahi waa awrtii madiino ayuunbaan u arkaa geeri xambaarsan waayo intoodaas difaacna ma leh gaashaanna ma leh meelay u noqdaanna ma leh markay u sahlantahay ninba ninbuu ku bogsanayaa buui saddex iyo tobankooda hadday aaaas saddexdaa boqol hadday saddex boqol inaga dilaan dee dan inooma aha anigu waan iska daynabaan odhan lahaa nimankaa tiradoodu ma badna laakiin miisaankooda adag ninkaasi aad buu uga wadiyey iska raalli hawbay ku idhahda abijahl baa wuxuu idhi waniyow maad warkaagu ma wanaagsanee iska fadhiiso <clears throat> adugu ninkii wuu caayo sidiibuu meesha uga saaray rasuulku sal allahu calayhi wasalam markaa dee sida aayaadka aynu ku arki doono iyo isagoo samaynaya taxriir dhiirigelin asxaabtii buu abaabulay dabeedna wuxuu war difaaca galo waxbaa kala dambaynine eh, intaasoo raaciyo saas iyo wuu tartiibiyey colkiibuu tartiibiyey iyadoo xaaladaa la marayo ayaa dabeedna uu colkii fasaxay laydhkii cagaarnaabuu jidoo dhaqaajiya buu hala bilaabo markii la bilaabay ayuu isaguna ducadii raaciyay mar kale mar kaleu ducaynaya wuxuu leeyahy allaahuma intahlik hadihi alcisaaba alyowm lan tucbada bacdaha fi lyowm ilaahw kooxdanubaa maanta islaamkii u diriraysa oo jihaad u oogaysa intaa haddaad ilaahay u halaagto hadday intaasi la halaago laga adkaado dee cid ku caabudi mayso cid dambe ila cid islaamkii waa laga sii jeesanaya allaahuma anjiz lii maa wacadtanii allaahuma nasrak ilaahw shaygaadii ballanqaada ilaahw ii furi ballantan dee qur-aanku aad buu u xusaa innaa lanansuru rusulana waaladiina aamanuu fi lxayaati dunya wayowma yaquumu lashhaad kataba allaahu laaglibanna ana warusulii ina allaha qawiyun casiiz ballanqaadka ilaahay waa badan yahay gacmuhuu kor u taagay iyadoo aadaabta ducadana ay ka tahay in gacmaha kor loo taago isaga oo kilinkiladiisu ay muuqanayso goy degta u saarnaana wuu ka dhacay abubakar baa la jooga oo ragga difaacaya ilaalinaya nebiga ka mid ah calayhi salaatu wasalaam abubakar markuu arkay nebigiioo aad ugu xiiqay ducadii ayaa wuxuu ilaahay waad ku celcelisaye intani way kugu filan tahaye xasbuk halkaa ku jooji <clears throat> markii hore waxaynu soo xusnay inuu soo baxay nabigu maalin isniinoo rabadaan qaybteedii hore ah toddobiyo tobankii rabadaan subax jimco ah ayaa fooda la ystaray labadaa qaybood sidaa aynu qisada ku arki doonno ciddii ugu horraysay ee ku shahiidee waxay ahayd laba asxaabi oo aan raggii waaweynaa ishuu aad u qabanaysay ahayn mid addoon buu ahaa cumar binu khadaab waxaa la odhan jiray mahjac eh, mawla cumar cumar buu adoon u ahaa nin xoreeya buu ahaa oo waxaa jiray mahjac baa la odhan jiray ninka kalena waxaa la odhan jiray xaariat bnu suraaqa labadaasaa u horshihiday oo xabadii mid walba qabsatay waxaa bilaabmay markaa mubaarasadii mubaarasadu dhaqan jire wakhtigaasa ahayd oo carabi iyo cajamba isticmaali jireen oo dhoolatus sidaan iminkaba had iyo jeer madaafiic iyo olbaadhah iyo ceri dhulba iscaaj iyo argagixin la ysugu sameeyo sidaasoo kalea dhowr nin baa halkaa ka soo baxaya colka ah colkana dhowr nin meel saaxad bannaan baa la ysugu imanaya qolada kuwooda lagaga quruufo ee si dhaqsa ah waddada looga duwo markiiba mooralkaa ka jabaya nebiguna eh, saddex buu soo saaray iyaguna saddex saddexdaa nin ansaar bay u badnaayeen dabeedna nimankii quraysheed way isxariifiyeenoo waxay idhaaheen war kuwanismama naqaano awrtayadii isma gaadhnaba nimankane annagaa istaqaana baydha war kuwaanu istaqaanee soo qaxay keena nebiguu celiyey calayhi salaatu wasalaam oo qaar ay aad u garanayaan oo xigtadiisaabuu diray oo ah, ay ka mid yihiin markaa xamse iyo cali iyaguna saddex bay soo direen laba nin oo isdhalay iyo laba nin oo walaala ah iyo mid ka mid inanu dhalay saddex ehela bay soo direen markiiba saddexdoodii laba ayaa waddada laga duway labadii ay labadii libaaxe u waaweynaa ku hagaageen cali iyo iyo xamsi ninkii saddexaadna way isweydaarsadeen way isku barbar dhaceen kiina isagana waa khaarajiyeen almuhim saddexdoodiiba bannaanka ah ayay gogla yihiin way soo noqdeen markaa asxaabtii rasuulka sala allahu calayhi wasalam sidaa qur-aanku inoo sawiri doono muuqaalka cajiibka ah ee aynu ku arki doonno suuradda dhexdeeda ayaa dagaalkaasi uu ku dhammaaday meeshii meeshiibay ku dhinteen toddobaatanna gacanta lagu dhigay wixii hub iyo ay wateenna waa la farasaaray intii yarayda soo hadhayna way firdhatay firdhad ayay ku galeen muuqaalka ay markaa ku lahayd dadkii halkaa yaacay maka ay ku lahaydna xagga dambaynu ka xus insha allahu tacaala nihaaya saciida arintii waxay ku soo gebagabowday marka in dadkii muslimiinta ahaa ay guulaysteen dagaalkana waxaa ka qayb qaatay malaa'ig sida ilaahayba aayaadka uu ku xusi doono id tastakiisuuna rabbakum fastajaaba lakum anii mumiddukum bialfin min almalaa'ikati murdifiin kun malaa'igtaabaa xoojinahaayo iska soo dabadhacaybaa ilahawn id yuuxii rabuka ila almalaa'ika anii macakum fahabituu aladiina aamanuu markaynu soo ururino qisada sidaasa ay wixii nataa'ijaha iyo cibra aynu kala baxaynana xagga dambeaynu ku arki doonnaa laakiin guud ahaan waxa inoo muuqanaya labadan suuradood markaynu arkayno o aynu isdultaagno dadka muslimiinta ah inay helaan awood awood inay helaan inay lagama maarmaan tahay oo islaamku aanu ahayn keliya caqiido iyo aaminaad diinta intoo la aamino quluubta un lagu haysanayo oo gowska lagu qaniinayo sida had jeer calmaaniintu ay dhahdaan taa maaha laakiin diintana waxay u baahan tahay xaraka iyo dhaqdhaqaaq hadduu ilaahayna doonayo dee sida ilaahay buu ihi daalika walow yashaau llaahu lantasara minhu anaa ka aargoosan lahaa iyaga meesha ka saari lahaa baa ilahay uhi doonayo walaakin liyablua bacdakum bibacd waxaan se doonaya inaan isku kin imtixaano marka dadaal bani aadam dadaal bashariyo bani aadam ayay diintani ku soconaysaa iyo dhaqdhaqaaq oo dadku naftooda iyo maalkoodaba ay u bixiyaan soomaalidu maqaalada sheekh bashiira ay aad uga heleen sideeday runtii tahay niman wadaaddaa intuu soo ururiya beriga ingiriiska la dagaalamayeen wuri dee duca iyo ahrinun keliya ku egaanine bal koobka qisadii koobka qisadii bakeeriga waxay noqotay cashar cajiiba ah, bay noqotayoo tadbiiqi ahoo waaqica uu dadka si cajiiba ah ugu tusay waxa aynu kalaynu halkan ka arkaynaa islaamku had iyo jeer dee cisigiisa iyo sharaftiisa iyo wuxuu helayaa marka dadka muslimiinta ahay awooddan ay helaan waxaa inoo muuqanayao kaleo inaan la isnabadgelinayn haddii qofku xataa uu gacmo laabto halkiisa uu iska fadhiidha cid walba waan daynayaa halkiisaa la dulbaxaya shaydaanka iyo ehelkiisa labada suuradood iyagoo aad u dhaadheer oo laga yaabo dhowr wiig inay socon doonaan waxaad arkaysaa waxa lala dagaalamaya intaasoo aayadood ka hadlayaan waa maxay waa jihaadka shaydaanka iyo jihaadka nafta iyo jihaadka mushriga iyo kaafirka iyo jihaadka munaafiqa intaasaa isku daba taxan mowduucan jihaadkuna qiimaha uu u leeyahy dadka muslimiinta ah iyo horukacooda iyo ummadnimadooda waxaa ka turjumaya dee intee oo suuradood baaba lagu magacaabay intee oo suuradood suuratu lanfaal baynu arkaynaa suuratu baraa laftigeedu waxa ay sheegaysaa dee beri laga beri noqonayo suurat lqitaal suurat lfatxi suurat laxzaab suurat nasri waxaasoo dhan maxay ka hadlayaan jihaad bay sheegayaan marka inay dadku cudud yeeshaan cisigooda adduun iyo aakhiraa ku jira waxa xataa ku jirta horumarka dacwadda oo iskeedaba qofku hadduu awood leeyahay badeecadiisu waa qaali hadduu daciif yahayna alaabtiisu way jaban tahay iminka dee lacagteenniina waa taa kaaryoona lagu riixaya markaad tusaale adduunyo soo qaadato tii maraykankana waa taa iyadoo yar aad ku ridanaysa maxaa kala farqiyey waa awooddii unbaa kala farqisay iyo ummaddani ay lahayd cilmi ahaan iyo caskari ahaanba marka dadka muslimiintii halkaa iyagu ay taagnaayeenna sidaasoo kale ay u lahaayeen sidaa daraaddeed iyo diinta iyo xaquna wuxuu noqonayaa shay qaali cid waliba ay u hanqaltaagayso oo ay jeceshahay markuu awood haysto hadii laakiinu awood waayo maya waata aad arkaysa dadku ay kasii jeesanayaan waaya <clears throat> intaa haddii aynu maaragtay hordhac ku dhaafno iyada oo aynu u qadimayno taa si loo fahmo suuradda iyo waaqica aynu ku dhex jirno qaal allahu tacaala ilaahay baa waxau idhi bismi illaahi araxmaani araxiim yasaluunaka waxay ku weydiinayaan nebi maxamedow cani lanfaal haniimada ka warran bay ku qul waxaad tidhaahdaa alanfaalu haniimadu lilaahi wrasuul ilaahay iyo rasuulkaa iskaloo ka talinaya fattaquu llah ilaahay ka cabsada dad yahow wa aslixuu wanaajiya daata baynikum arinta dhexdiinna hagaajiya wa atiicuu llaha warasuulah ilaahay iyo rasuulkana aqbala oo ka tala in kuntum mu'miniin haddaa ilaahay rumaysan tihiin innama dadka ilaahay rumeeyey alladiina kuwii weeye idaa dukira allah marka ilaahay la xuso wajilat quluubuhum qalbiyaashoodu way cabsadaan wa idaa tuliyat calayhim aayaatu ilaahay aayadihiisa kolka lagu dul akhriyana zaadathum iimaana iimaan bay aayadahaasi u kordhiyaan wa calaa rabbihim yatawakkaluun ilaahoodana way tala saartaan alladiina kuwii weeye mu'miniintu yuqiimuuna asalaa salaaday si wanaagsan u tukadaan wa mimaa rasaqnaahum yunfiquun wixii aanu siinayna waxbay ka bixiyaan ulaa'ika kuwa tilmaamaha quruxda badan ee wanaagsan lihi hum iyaga oo keliya unba almu'minuuna xaqan iimaan dhaba ah raggaasaa leh dadkaasaa iimaan dhab ale ah baa ilaha lahum darajaatun waxay leeyihiin darajooyin waaweyn iyo koruqaad ilaahay uu kor u qaadayo cinda rabbihim ilaahooda agtiisa wa makhfiratun dembidhaaf bay leeyihin wa risqun kariim arsaaqad wanaagsan iyo casuumad ilaahay oo jannaana way leeyihin marka anfaashu waa qaniimada weye aayaddu waxay xalinaysaa ka jawaabaysa khilaaf dhexdhacay dadka muslimiinta maalinta bader khilaafkaasi wuxuu ahaa markii qaniimadii lasoo ururiyey dadkuna dabcan iskaba haraadanaayoo duruuftuna iskaba badnayd hayntuna iska liidatay oo dee qaxoontiunbaa markaa laga soo doogay gaalada soo qaxiyeen dadka hub iyo nimanku dahab iyo waxyaabo ay gaalku had iyo jeer waxunbu isku nabnabaaye wax fara badanoo iskaga nabnabnaa iyo adduunyadoodii iyo waxoodii baa la helay oo la ururiyey hadal baa markaa ka yimi hadal hadalkaasi aayadaba dee waa ka muuqanaya in ilaahay uu xalinayo sidii tilmaamaya dadka qolyaha qaarkood waxa ay leeyihiin qoladii weerarka qaaday ee nimankan la kacdae eriday iyo raggii qaniimada soo ururiyaybuu hadalku dhex dhacay oo qaarkood ay leeyihiin war dee qaniimada soo ururinay qolo kalena waxa ay leeyihiin may annagaa nimanka erinay ile kamay fuqeen oo bahashu bannaan iskamay oo leh qolyaha waxay leeyihiin qoladii safka hore iyo qoladii safka dambe ee difaaca ama ilaalinaya jidgooynta ayaa hadalku dhex dhacay annagaa sidan ahayn iyo annagaa qolo kale waxay leeyihin waa dhallinyaradii jaanta fududaa iyo odayaashii rugcadaaga ahaa iyagu aan orodi karaynin ayaa qolaba hadal tidhi annagaa erinay iyo me annagaa sidan almuhim arrinkii ilaahay uu ka dhex qaaday sida haniimada loo qaybsanayo juska bilowgiisa suuradda bartankeedaaynu ku ark waclamuu annamaa hanimtu min shayin ilaa akhir laaya ayaynu ku arki doonaa laakiin halkan markii murankaasi uu yimi wuxuu ilaahay ku soo afjaray haniimada waxaa ka talinaya ilaah iyo rasuulka iyagaa go'aan rabbi iyo rasuul baa go'aan ka gaadhaya go'aankaasun dhagaystoo qaato ha ka murmina sidiiba arrintaasi kusoo gebagabadeeyo nebiguunbaa ka taliyay calayhi salaatu wasalaam sidii loo qaybinaya asxaabtuna way aqbaleen muranna kamay keenin waxaa markaa naska ilaahay uu ku xusayaa arrimaha noocan oo kale ah ummaddan guulaysatay inay isku qabsadaan inaanay haboonayn waxyaabaha dadka kala jabin kara ee kala eryi kara inay tahayna waa maalku waa macruuf bay ku tahay ayuu ku yahay oo dad midoobay ama guulaystay waxa burburiya waa maalka dagaaladii had jeer ugu adkaa ee dadka muslimiintahay meeshii la odhan jiray andalus ee lagu jabiyey haniimadaa iminka qur-aanku uga digayo khatarteeda ayaa lagu jabiyey mowqicat alciqaab goobtii la odhan jiray ee dadka muslimiinta ahay ay ka dagaalamayaan darus shan kun ciidan abay wateen dadka muslimiinta shan kun waa maxay waa nus milyuun ciidana ayay wateen gaaladuna laba baa la tilmaamaa ama laba laba jeer bay ka badan markii ay jabiyeen ay jabiyeen ay siiba fogeynayaan nimankii khatar ay ku sugan yihin gaaladu ayuunbay dib u fikireenoo waxay idhahaan iyaga weerarkanaynu dadka muslimiintaa weerarayna iska dayn wax alla wixii ay naga qaadeen iyo waxay siteenba xagga dambe ku ururiyeen haniimaduun aan weerarna bay idhaheen ay halkaa maalkay halkaa ku urursadeen kaasaynu weerarayna dabe inta xagga dambe mareen ayay ataageen xoolihii la ururiyey dee walba intii yaraydu show meel ku xidhay ayaa muuqatay oo nin ururkii iyo wadajirkii lagu dagaalamayay ayaa filqamay kolkaasaa ummadii dee lala kacay la baabiyey laga soo saaray eryadii ay ku noolaayeenba marka ilaahay waxau ihi qul ilamfaalu lilaahi warasuul ilaahay rasuulka anfaasha iskale taladeeda iyagaa ka talinaya ilaahay ka cabsado arrimaha dhexdiinna wanaajiya mar walba dadka muslimiinta waxaa la farayaa inay allana ka cabsadaan ururaanna laakiin kol hadii alla kacabsiguna yaraado sibqada iimaaniga macaanka iimaanka iyo dhadhankiisa iyo ukhuwada iyo walaaltinimada kol hadday yaraadaan dadkuna faraara yeeshaan oo iyagu isku jeedsadaan marka weeye marka uu cadowgu kusoo dhiiranaya ilaahay iyo rasuulkana adeeca hataa muminiintiin muminiintiibaa ilaahay sifeeyey hadaba muminiintu waxa weeye kolka ilaahay la xuso kuwa qalbigoodu cabsado qalbigoodu ilaahay ku xidhan ilaahay xuskiisa iyo soo hadalqaadka ilaahay iyo sharciga ilaahay iyo go-aanka ilaahay oo loo sheegaa kuma sahlana dadka muslimiinta ah aad buu ugu weyn yahay aayadihiisa kolka loo u akhriyo daliil loo soo qaadana waxa weeye iimaan bay u kordhisaa waa sida culammada muslimiintu ay isku waafaqsan yihiin iimaankiinu siyaadayu nuqsaamayo wuxuu ku siyaadaya daacaadka iyo taqwada iyo alla kacabsiga wuxuu ku nuqsaamayaa waxaa la ydhaahda macsiyada iyo khilaafka iyo fitnada muminiintiibaa ilaahay uu sii xuso waxau waa kuwa ilaahay tala saaranaya ha awoodooda qura ma cuskadaan cumar ibnu khaaab sacdubnu abi waqaas oo xoraynayao ka dagaalamayay faris ayuu waraaq u qorayaa wuxuu leeyahy waryaa alla kacabsiguun ogaada alla kacabsiga iyayna urursanaataan oo xaqa ku midaysnaataan ogaada inta kaliyaynu nimankaa dheernahay waa intaa haddii intaa la ydinka waayo diin iyo iimaan hadday idinku yaraadaan waxaa ogtihiin tiro iyo cududba inay nimanku inaga badan yihiin oo aynaan ka adkaanayn inta aynu dheernahay war intaa ha iska lumininabula gurmadkaan idiin soo diraya waa intaa waa kuwa salaada oogaya waxna bixinaya marka waxaad arkaysaa sidaasay isugu lahan oo ay sula soconayaan diinta qaybaheeda kala duwan waa jihaadkii waxa weeyaan taqwadii iyo khushuucdii waa daacadii lagu kordhinaya iimaanka waa salaadii waxaweye sakadii iyo sadaqadii intaasoo dhan saasaa aan loo kala qaadayn oon loo kala reebayn sida kan laynoogu leeba kan layna leey leeya ulaaika humulmuminuuna xaqa malaag ismu ishaaru waa baciid kuwaa tegay xidigaha ka bidhaamaya waa muminiin dhababaa ilahay wui marhaatina waxa wanaagsanka ilaahay darajooyin bay ku leeyihin ilaahay agtiisa iyo dambidhaaf iyo janno wanaagsan kamaa ahrajaka rabuka min baytik halkaasay raacsan tahayoo tarkiibkeedu wuu yaradkaadaaye laakiin waxa weye ulaaika humulmuminuuna xaqa waa muminiin dhaba kuwaasi waxay dhab u yihiin kamaa akhrajaka rabuka siduu ilaahaagu kaaga soo saaray min beytika gurigaaga bilxaqi siduu kaaga soo saaray ka soo saaridu gurigaaga kaa soo saaray maalintaad usoo ambabaxaysay beder sidii ay xaq u ahayd ayaa kuwana iimaankoodu xaq u yahay ilaa xaqu intaas labadaa dhanba waa noqonayaan wa ina fariiqan koox min almu'miniina ka midihi la kuwa nacayaybay soo bixidda dagaalka loo soo baxayay yujaadiluunaka filxaq xaqay kugula doodayeen muminiintaas bacda maa tabayana lahum intuu xaq u kadib kaanamaa yusaaquuna in loo wada la moodayay yusaaquuna in loo sii duubayo oo loo wado ilal mawti geeri ayaa la moodayay siday u nacayeen wahum yanduruuna iyagoo malagga eegaya niman malag ay arkayaan loo sii wado ayay u egaayeen waid waqti xus nebi maxamedow yacidukum ullaahu rabbi uu idin yaboohayay ixda daa'ifatayni labada kooxood midkood waa safarkii abi sufyaan ama colka annahaa lakum inay iyadu idiin ahaanayso waar labadaa qolo midunba islaysaan baa layidhi wa tawaduuna idinku waxaa jeclaysanayseen anna hayra daati shawka ta aan awoodda lahayn oo safarka ahi takuunu lakum inay idiin sugnaato oo taa afka gashataan baa doonayseen oo heshaan wa yuriidu allah ilaahayna wuxuu doonaya an yuxiqa alxaqa inuu xaqa sugo bikalimaati ballanqaadkiisa inuu ku sugo horuu u inay waaqica ka muuqatu sugaabuu doonaya wayaqtaca inuu gooyo daabira alkaafiriin gaalada ka u dambeeyana inuu cidhibtiisa gooyo liyuxiqa alxaqa buu doonaya rabbi si uu xaqa u sugo wayubdila albaaila baailkana u buriyo walow kariha almujrimuun dembiilayaashu marka intana waa wada socotaado laba meeloodba tacalluq wuu noqon karaa bay leeyihiin culimmadu mid waa taa aynu soo sheegnay oo mu'miniinta iimaankoodu waa xaq sidii ka soo saaridii gurigaaga lagaaga soo saaray maalintaad beedar usoo baxaysaba ay xaqu ahay marka nimankaa iimaankoodu sifooyinka laga helayna waa xaq weeye adiga laf oo camalkoodaasi waa camal xaqa camalka adigu aad samaysayna waa camal xaqa tashbiihaas waa noqon karaa waxaa kaloo culimmada qaarkoodna ay ku macneeyeen yujaadiluunakada dambe in la raaciyo yujaadiluunaka filxaq bay kugula doodeen ragga qaarkood oo goobta maraya kamaa akhrajaka rabbuka min beytika bilxaq siduu ilaahayba gurigaaga kaaga soo saaray iyada oo wa ina fariiqan min almu'miniina la kaarihuun mu'miniinta qayb ka midii ay nacayaan xaqii bay kaala doodayaan oo markii horreeyaad u sheegtay dee may qancin ilaa soo degtay xaqii bay kaala doodeen sidii ay u karhayeen soo bixida ee ay kaagala doodayeen markii la soo baxayeyba marka labada laysku shabahayaa waxay noqonaysaa mu'miniinta oo muran ka yimi markii qaniimada ay noqotay iyo iyada oo muran iyo hadalu ka yimi markii soo bixidda ay ahayd markii la soo baxayay oo dee qaarkood ay ku taliyeen safar baynu usoo diyaargarownee dagaalumaynaan soo diyaargaroobin aynu iska noqon oynu soo diyaargarowno ragga qaarkoodba caynkaa ku taliyay marka labadaa arrimood ayaa rabbi isku shabahayaao muran horena way sameeyeen muran dambena way sameeyeen ayaa macno markaa noqonaya <clears throat> yujaadiluunaka fi lxaqi bay kaala doodeen kama jaadaluuka min qablu sidii ay horeba kuula doodeen kamaa akhrajaka rabuka min beytika bilxaq siduu ilaahay xaq kaaga soo saaray gurigaagii iyadoo xaq lagaaga soo saaray waina fariiqan min almuminiina lakaarihulmuminiinta qayb ka midiina waa nacayeen nacaybishiyaha dood buu ku salaysan yahay doodan dambena way jirtay labada doodoodba alla waa diiday markaa tusaaluu ka bixiyey muuqaalka ay lahayd nimankaasi markay asxaabtu soo baxayeen dad dabcan halkaa waxaad ka arkaysaa dadku malaa'ig maaha asxaabba ha ahaadeen laakiin iskuna miisaan maaha dadku iskuna iimaan ma aha ummaduna had jeer waxa weye waa bashar afkaartooda iyo acmaashooda intuba akhtaa iyo gafaf way laakiin waxaa inoo muuqanaya jiil iyo qarni korayay bay asxaabtu oo dhacdhaca aad mararka qaarkood arkaysa haddana si dhaqsa abaa markiiba ay u saxayeen iimaankooda qarada leh daraaddii gefka ka yimaada markiiba mid la gaadhayay buu ahaayo la saxayay geeridii baad moodaa in loo wado iyagoo eegaya waxay lahayd in ballan qaaday labada qolo midkood oo idinkaa jeclaaday ta aan awooda lahayn ilaahayna wuxuu doonayay sida kale marka halkaa waxaa ka muuqda dadku ma dooran yaqaanaana ilaahay baa u dooraya maslaxada addoomaha ilaahay baa yaqaana sidaa daraaddeed baa ilaahay uhi waxa rabbi uu doonaya xaqa inuu sugo gaalka cidhibtiisana gooyo xaqa inuu sugo baadilkana buriyo gaalbaha nacee mujrimku iyo dembiiluhu haba diideen marka halkaa waxaad ka arkaysaa labada awoodooda iska horjeeda labada awoodooda iska horjeeda marka ay tani hoos u dhacdo ta kale kor u kacaysa markuu xaqu sugmo ee uu nasriyo guul helo ee uu hore u kaco yabdululbaatil baatilkiibaa buraya kaafirkiibaa dulloobaya haddii uu kan quwada sharku ay kor u kacdana tii xaqaa hoos maraysa waaya id waqti xus baa ilaahay wuli nabigaa la taari erayga id waxaa lagu tilmaama darfun limaa madaa min azamaan waa daraf tusinaya wakhtigii tegay iyo waramid laga waramayo halka idaa iyadana loo isticmaala darfun limaa yastaqbilu min azamaan wakhtiga soo socda idaa waqacat ilwaaqica iyo wiiiyo aayad kale lamida marka macnaheed waxa weeye suurad iyo muuqaal iyo xaalad jirtay oo ilaahay ka warramayo id waqti xus nebi maxamedow tastakiifuuna rabbakum ilaahayna gargaar weydiisanaysa waa dadka muslimiinta ah mar walba cududa weynay ku tiirsan yihiin cadowgooda ay ka weheshanayaan iyo cidda safkooda ku jirtaa waa ilaahay subxaanahu wa tacaala fastajaaba lakum ilaahay waa idiin aqbalay wuxuu ku ballanqaaday bi biannii anugu mumidukum waxaan idinku xoojinayaabaa ilaha wi bialfin min almalaa'ika kun malaa'igta ka mida baan idinku xoojinaya murdifiin iyaga oo istabahaya waa gurmad iska soo dabadhacaya wamaa jacalahu allaahu ilaa bushraa gurmadkaa ilaahay kama dhigin bushaaro mooye wax kale bushaaru ahaa walitama'ina bihi quluubukum iyo si qalbigiinuugu xasilo wama nasru ilaa min cindi illaah gargaarka dhabti ma ahaanin ilaahay xaggiisa mooye meel kale ma aha nasrigu waa ilaahay xaggiisa ina allaha casiizun xakiim ilaahay baa cisi iyo xikmadba iskale subxaana markaa dee rasuulka sal allahu calayhi wasalam maqaaladiisii qaaliga ahayd wakhtigeediina ku munaasibka ahayd waynu soo marnay ilaahayow ilaahay waxaad ii ballanqaada ilaahayow ii oof ilaahayow intanaa maanta ku caabudaysoo urursa ilaahayow hadaad halaagto dhulka guudkiisa dib lagugu halaagi maayo dee waa laga yaabaa in badan inay firdhataba laguga caabudi maayo dhulka guudkiisa cidi kuga caabudi maysa haddii aad intan ay halaagsanto intan ama cadow ka adkaado marka baryadii badnayd ee rasuulku ku celinaya sal allahu caley ee hore aynuu soo xusnay taas weeye ilaahayna waa aqbalay oo baryada rasuulka sala allahu caleyhi isha looma marmaranaynin waxay ahayd mid toosa way waxay ahayd mid xaqa waxayd mid balan uu ku socdo waxayd mid wakhtigeedii dhacayso mustajaaba sidaasaa loo aqbalay markiiba nabiga caleyhi salaatu wasalaam ilaahayna wuu aqbalay wuxuu soo diray malaa'ig kun ah murdifku waa mutataabiciin bacduhum yatbacu bacdan way isdaba taagayn soo degayo kooxdan kalaa soo degayso koox iyagoo iska soo dabadegaya haddana arrinta u weyne ay ahayd malaa'igtu in asxaabta la farfadhiisiyo malaa'igtu inay dagaalamaan midh quraa ku filla malaku jibriila quraa ku filla kebigoodaba ile ummadaha horeba malagunbaa loo dirayoo marna siidhigii ilaahay ku afuufa marna dhulka xagga kale ula rogay laakiin malaa'igtani meesha ha marayso oo gurmad iyo xoojin ha ahaatee labadan bani aadamba haddana isku jiraban dalika walow yashaa llahu lantasara minhu walaakin liyabluwa bacdakum bibacd walowlaa dafcu llahi naasa bacdahum bibacd tii baa jirta waa la eegayaa awoodooda iyo tamartooda iyo tijaabadoodiibay ku jiraan dadka muslimiintii inkastoo asxaabta qaarkood ay ka markhaati kaceen inay raadkii malaa'igta dalbaaxaday ku dhufteen cadow inay u muuqanaysay mararka qaar asxaabigaa wuxuu lahaa mar aan eryaday nin gaalada ka mida hortaydu kufay anaa waxbaba iga gaadhinba hortaydu ku dhacay haddii aan yaro eegeegayna waxaan ku arkay summad dheeroo halkaa sanka dushiisa kaga taagan sida ganafka geela lagu dhigo oo kale suma dheeroo halkaa kaga taagan shaabuuggii malagaa cuskaday markaasuu wadada ka baydhay intaan asxaabiba soo gaarinba iyadoo taasi jirtay haddana arrinka weyn ee meesha ka soo baxay wuxuu noqday bushaaruu ahaa qalbiga mu'miniintaa ku degayay nasri ilaahay buu ahaa oo marka sideedaba col dagaalamaya waxa ugu wanaagsan ee loo sheegaa col dagaalamaya waxaana raashin baa laydin keenay iyo kanaa keenay iyo waxa uga wanaagsan gurmad baa yimi waar gurmad baa soo dhacay haddii la ydhaahdo colkaa waxa weeyaan ma jirtaa unbay hubina haddii la ydhahdo waa jiraan iyaga ayaa labakaclayn dambe samaynaya saa daraaddeed baa raggii kaartada dagaalka yaqaanay asaaliibta isticmaali jireen ayay ka mid ahayd khaalid ibnu waliid radia allaahu canhu dagaalkii mu'ta la odhanaya saddexdii asxaabiya hogaaminayaba shahiideen cabdilaahi bnu rawaxa iyo jacfar ibn abi aalib iyo zayd ibnu xaarif saddexdii asxaabiya nabigu u cayimee colka u kala hooseeyeen markay shahiideen khaalid uu hogaamiyey colkii oo si toosa buu la wareegay iyadoon cidiba u cayiminba si uu colka u badbaadiyo muxuu sameeyey markaa wiig baa la dagaalamayoo layshortaagnaa oo colkan weerarku ishortaagnaa habeennimadii uunbuu colkii farsameeyeyoo intii meelaha kale difaaca kaga jirtay ayuu xagga hore mariyay kuwii gaalada ay maalmihii hore isarkayeen ila waa laysu muuqdaa meesha seef baa laysla hortaagay madaafiic laysku rimaayo gantaaleen <laughs> ee ay syaqaan ila way isbarteenba afar shan cisho ninka seef isla hortaagnayna waa isbaranaysa kuwii buu meesha ka kaxeeyo ragaana isba aragoo cusuboo difaac iyo xagga dambe iyo ku jiray ayuu xagga hore keenay gaaladii saasunbay subaxdii eegeeno waxay idhahaan war nimankii gurmad cusub baa u yimi dabeedna bay u gurteenba isagiina dibbuu u gurtay de waa kalama adkaan arrintii kalama adkaan bay ku dhammaatay marka gurmad baa yimid arin sahlan maaha col dagaalamaya waa arrin aad iyo aad miisaankiisa ula weeye sidaa daraaddeed ayaa halkan ilaahay uhi walitatma'inna bihi quluubukum waman nasru ilaa min cindi illaah xasri baa la idhaahdaa xasri weeyo nasri meel kale ka yimaadaa ma jiro macnaha nasriga xaqiiqiga ee horumar kale ee xaqa ah ee ummadi ku horumarto sharaf ku yeelato waa ka ilaahay subxaanahu watacaala nasriga ummadaha kale ay dhahdaa waxbaanu nusraynaynaa ma aha mid aayatiin leh id waqti xusadana waa arin kale dhacdo kale wey muqaalkii dagaalka ah ilaahay u sawiraya waa maalin cajiiba wey maalin la kala baxay buu ahaa taariikhdana kala soocay taariikhda maalinkani wuu kala soocay Eh, waxa uu ahaa dagaalkan iyo dagaalka ay suurada dambe ka sheekaynaysa ee laydhaa qaswatu tabuuk iyo qaswatu bader midna wuxuu eh, tusaale weyn u noqday oo wax ka bedelay taariikhdii nebiga iyo dhex taale carab midna taariikhdii cajamta iyo reer yurub iyo nebiga ka dhexaysaybuu wax ka bedelay saa daraaddeed bay labadaasi noqdeen laba dagaal oo aad iyo aad u cajiib oo taariikhdooda ay u dheerto oo suuraduhuna ugu dheeraadeen dowladii islaamka ee dadka qaarkoodna u yaabsanaa gaaladuna kuba soo foognaayo inay ku soo jahaysnaayeen candhuuftay dib uga laqeen cashare la daliishadaaba halkan ka soo baxayoo markuu nabigu madiine tegayba cagtuu dhulka ugu dhuftay nimankii yuhuud markaasaa wuxuu waa arkayseen saaxiibadiinnii hoosta iskala socoteen quraysh wixii gaadhay dee waa arkaysa sidoodaasoo kale laydiin geli doonaa haddaa cagadhigan weydaan markiiba tusaale muuqdaa loo dhiibay nimankii iyaga ahaa waa kuwii lahaa wallaahi maxamedo waxaad ereryatay niman yaryaroo carbeed oon dagaalka waxba ka aqoonin waxaanu kuu sheegaynaa haddaynu inagu ishello la tacrif anana rijaal waxaad garan doontaa ragga ragga ahay inay annaga yihiin golaftankoodii bay yahuudda halkaa kasii wadeen markaado almuhim qaswadaa waxaa erayga id loo soo celcelinayaa wakhtiga wakhtiga wakhtiga waa maalin dadku yaabsanaa oo nasriga ilaahay uu muuqday subxaana mar walbana wakhtiga dadku ay yaabsan yihiin ayaa nasriga ilaahay ugu dhow yahay id waqti xus nebi allow yuqashiikum nnucaasa ilaahay hurduu idinku daboolay amanatan minhu xasilooni xagga alla ka timid bay ahayd hurdadaa iyo lulada idin qabanaysa wayunazilu calaykum min asamaa'i maa'an xagga korena ilaahay biyuu idinkaga soo shubay liyudahirakum bihi si uu idinku nadiifiyo wayudhiba cankum uu idinka kaxeeyo rijza shaytaan wayudhiba cankum rijza shayaan shayaanka waswaaskiisa iyo labaadyadiisa iyo wasadiisa si ilaha idinka tirtiro waliyarbia calaa quluubikum iyo qalbigiinna si uu geejiyo wayuhabita bihi laqdaam cagahana uu idinku adkeeyo minjabir cagahana uu idiin adkeeyo wayuhabita bihi laqdaam <clears throat> saasaa rabbi xusay subxaana wakhtigaas waxay ahayd aanay gaadhin biyihii aynu hore uga soo warran taladii xabaab ibnundir intaana imanin ee halkaa biyuhu ay daciifka yihiin la joogay marka colkii biyihii ku yaraaday shaydaankiibaa dabcan waswaaskiisii bilaabay dadka qaarkoodna wixii uu ugu sheekeeyey ku labaadiyeeyey waabay ka dhawaajiyeenba wuxuu leeyahy haddaa asxaab soo idingan haraaday haddaa asxaab ahaydeen hebel waa jinaabaysanina waxay ku maydhaan mahayaan oo sidaasaabuu ku allaysan doonaa ayuu ku dhiman doonaa isagoo jinaabaysane ma jihaad baa laga aqbalaya shaydaanka iyo eh, marka ay ishelaan dee warka u qaadaana musiibadeeday leedahay markiiba ilaahay onkod ayuu bilaabay iyo daruur ku hoortay eeryadii sida aayaddu ay sheegayso roob buu soo dejiyey roobkii waxaa ka soo baxay intaasoo faa'iidaa ka soo baxday waswaaskii shaydaanka waa laga maydhay qalbigiina waa laga maydhay jidhkii iyo dharkii iyo wixii ay nadiifin lahaynoo dhanna ummadda waa loo maydhay intaba xasiloonina wuu ahaa roobkaasi intaaba ilahay waliyarbida calaa quluubikum wayuthabita bihi laqdaam intaasoo faa'iidaba wuu lahaa waxaa kaloo aayadda ka muuqanaya id yuqashikum nucaasa amana hurdana ilahay waa ku rida way dhakooleen macnaha sidii wax luloonayoo kale asalkeedabana luladu marka dagaalka way wanaagsantay marka salaadana way xuntay qof lulooday sidiisaba ama dhakoolayba cabsidaa ku yar hadduu shan habeen soo jeedo qofka cabsanaya dee isku qaban maayo ilan waxaa kusoo taagan hubkiibaa kusoo taagana saa daraaddeed wakhtigaasoo kale deganaansho ayay ka turjumaysaa lulada uu qofkani luloonayo marka intaasoo arrimoodba ilaahay waa ilaaha idiin fidiyey gurmadka uu idin waa gurmad dhinacyo badan leh nasriga uu waa nasri intaasoo marxaladood leh ilaaha ku mahadnaqo oo ogaada inuu isagu idin barba taagan yahay